asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo toddobaatanaad ee kitaabka faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam amsik bacda maalika fa huwa khayrun lak hayso xoolahaaga qaarkood hayso saasaa kuu fiicane xoolahaaga ka wada dhex bixin qaala faqultu fainii umsiku sahmi aladii bikhaybar qorigayga khaybar meelihii khaybar aan ka helay yaan la hadhayaa intii kalese marka waa ka wada baxay qaala wa qultu haddana waxaan ya rasuula allah ina allaha caza wajal ina allaha inamaa anjaanii bisidqi ilaahay wuxuu igu nabadgeliyey runtii aan sheegay runtii buu ilahay igu nabadgeliyey oo kan marka ilaahay iga tooba aqbalay inkastoo la ciqaab wa ina min tawbatii towbadayda waxaa ka mida laa uxadida ilaa saadiqan maa baqiitu inaanan weligay been sheeginan run mooy wax kale aanan sheegin intaan noolahay o dhan waa toobadayda ka mid ah qaala kacbi baa wuxuu yidhi isagoo sheegaya marka inuu ka soo baxay arrintaa iyadaa uu oofiyey fa wallahi maa calimtu ma ogi ana axada min almuslimiina ablaahu llahu ablaahu llahu yani eh, ancama allahu calayh inuu ilaah ugu nicmeeyey fii sidqi alxadiid warka runnimadiisa mundu dakartu dalika lirasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam ilaa ywmi hada axsana mima ablaani illaahu bihi yani intaan hadalkaa nebiga u sheegay si aan ugu ballan qaaday ilaa maanta siduu aniga ilaahay runta igu nicmeeyey qof igu nicmeeyey ma garanayo wallahi ma tacamadtu kadbatan qatu weligay been maa tacamadtu kadbatan weligay been uma camdiin mundu qultu dalika lirasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ilaa yawmi haada taniya maalintaydan sada weligay been aanu camdiima sheegin wa innii la arju an yaxfadani illaahu fii baqi inta cumriga ka hadhayna ilaahay sida igu xudiyo baan rajaynayaa qaala faأnzla allahu caza wajal ilah baa wuxuu soo dejiyey laqad taaba allahu clى الnabiyi wاlmuhaajiriina wاlanصaari aladiina اtabacuuhu fi saacati اlcusra xataa balg inahu bihim ra'uuf raxiim intaasu marka waa nebigi iyo intii raacday bay ku saabsanayd dhexdoodana gaar baa loo sheegay wعlى الثalaaثaةi aladiina khulifuu xatىa idaa daaqat calayhim اlarضu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum xataa balg iyadana ilah ka gaadhay yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin aayaddii marka sidaa lagu soo dhameeyey ku saabsanayd siday kuwaasu run u sheegaan idinkuna runta u laazima weeyaan qaala kacbun kacbi baa wuxuu yidhi wallahi ma ancama allahu calaya min nicmatin qatu bacda id hadaanii lilislaam ilaahay iguma nicmaynin nicmo oo ka weyn ee muxuu aha intuu islaamnimada igu hanuuniyey ka danbow acdama fii nafsi nafteyda igala weyn min sidqi rasuula allahi sala اlه alay slm runtii aan rasuulka ilaahay u sheegay nicmo igala weyn oo islaamnadii uu ilahay ugu hanuuniye aan ahayn ma garanayo anlaa akuuna inaanan ahaanin kadabtuhu inaan u been sheego faahlika aan halaagsamo kama halaka aladiina kadabuu kuwa u been sheegay siday u halaagsameen inaan u halaagsamo ina allaha qaala liladiina kadabuu kuwii beenta sheegay buu ilah wuxuu ku yidhi xiina anzala waxya markuu waxyiga soo dejiyey shara maa qaala liaxadin qof wuxuu ku yidhaha kii ugu xumaa uu ilaah ku yidhi wuxuu ku yidhina muxuu ahaa qaala allahu caza wajalla ilah wuxuu yidhi sayaxlifuuna biاllahi lakum ida inqalabtum ilayhim litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijsun wama'waahum jahannamu jazaءan bima kanuu yagsibuun yaxlifuuna lakum litardaw canhum fain tardaw canhum faina allaha laa yardaa can alqowmi alfaasiqiin sidaasuu ilah ku yidhi waxba uma tarin marka istiqfaarkii nebiga alayh isalaatu wasalaam daahirkoodan intuu qabsaday uu lafdigaa ku dhawaaqay waxba uma tarin ila ilah baa xaqiiqadooda ogaa l idinku haddaad ka raalli noqotaan anu raalli kama ihi faasiqiin weeya ahlunaar weeya inaan kuwaas aanan raacin oo ilaah kuwa iga leexiye runtii ilaahay waafajiyay nicmo igala weyn oo islaamnimada alla igu hanuuniyey ka soo hadhay ma garanayo wila kacb bnu maalik radia allahu canhu qaala kacbun kunnaa kullifna cala alaaثati aladiina kullifuu saddexdii la reebay reebitaankaasu fasiraya marka kacb bnu maalik reebitaankaas la reebay saddexdooda maxaa laga wadaa maharitaanka ee qaswiga ka hadhan baa laga wadaa mise reebitaankii dadkii cudub daartay ee beenta sheegay laga reebay ee layidhi ilaah arrintiina ilaah xukumaayo orda taga layidhi ayuu ka wadaa taasuu fasiraya wuxuu leeyahay kunnaa khullifnaa waana la reebay ayuha halaaa saddexda yadantada can amri ulaa'ika aladiina qabila minhum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xiina xalafuu lahu fa baayacahum wastagfara lahum kuwaas xukunkoodaana laga reebay kuwii rasuulka ilaahay oo daahirka ka aqbalay ee u la mubaayacooday ee u dembi dhaaf ilaahay u weydiiyey kuwa xuunkoodaana laga reebo gooni baana laga dhigay marka reebidana la reebay taas weeyaan wa arja'a rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahina wuxuu dib u dhigay amranaa taladayadii dib u dhigay xataa qada allahu caza wajalla fiihi fii dalika ilah arrintaas ilahay u xukumay dib u dhigay qaala allahu caza wajalla ilaahna wuxuu yidhi وعlى الثaلaaثaةi aladiina khulifuu saddexdii la reebayna ilah waa ka tooba aqbalay xatىa idaa daaqat عalayhim الأrضu markay dhulkii la celiirisay daaqat alayhim ilى akhirih walaysa aladii dakara allahu mima khulifnaa middan uu ilaah sheegay ee reebiddan iyadantada la reebayhina ma aha takhallufanaa can ilgazwi kahadhiddii aan qazwiga ka hadhnay ma aha takhallufkan uu ilaah sheegayaayo ee waa reebiddii ameerkaaniga laga reebay dadkii laga aqbalay daahirkooda wa inamaa huwa takhliifuhu iyaana reebiddii ilaah uuna reebee dib noo dhigay weeyaan wa irjaa'uhu amrana taladaya dib udhigid u dhigay weeyaan canman xalafa lahu dadka uu dhaartay wa اctadara ilayhi faqabila minhu baabu qabuuli الtawbati miman qatla miئaةa nafs can abi saciidin الkudriyi radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alay slam qaal kaana fii man kaana qablakum ummadihii idinka horrayn jiray waxaa ka mid ahaa rajulun qatala tiscatan wa tisciina nafsa nin sagaashan iyo sagaal qof dilay fa sa'ala tooba u doonay marka inuu toobo keenaabuu doono fa sa'ala can aclami ahli lard dadka dhulka joogayaa ugu cilmi badan buu su-aalay dadka fadulla calaa raahib nin baadariyaada tusiyey nin baadariysku ahlu cibaada oo dadku ay moodayeen inuu caalim yahay cilmina aan lahayn ayuu dadku yay tusiyeen isagu nin iska saalixa buu ah iska ahlu laakiin dadka noocaas oo kale sidii jurayj aynu kusoo marray oo kale waxay isaga badeen inayna cilmi lahayn cibaadadoodan isku shuqliyaa waqti ay cilmiga muraajacayn lahaayeen iyo cibaado kale ku tagsiyaan isagoo cilmiguna marka cibaadata ugu fiican uu yahay dadku ayna moodayn cilmigu inuu cibaado yahay cilmiga barashadiisa iyo beridiisa iyo eh, nashrigiisu inuu cibaado yahay dadku uma haystaan marka awraadda iyo adkaarta iyo salaadaha iyo kuwayaalkaasa inuu cibaadaya u qaataan oo dad nooca isku shuqliya baa jira marka jaanibkaas intay dayacaan ay dadkuna kuwaasna marka dararkoodu ah, waa fara badan yahay dadkii waa laku kalsoon wanaaggooda iyo salaaxankooda cilmi inay yaqaan la moodayaan iyaguna waa xishoonayaan waxay leeyihiin idinkoo sheekh hebel laydin leeyahay kitaab miya wax laydin weydiiyay ma garanaya odhanaysaan marka dadkaas waa dhiba yarxamuka allah sida ninkankaada marka dhibaatadu la imaan doono fiiriya caalim baa la moodaya caalimna ma aha nin toobo keeni lahaabuu muxu dembi kale sii gelinaya nin dembigii hore inuu iska tirtiro raba buu dembi kale sii gelinaya faataahu waa u yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi inahu qatla tiscata wa tisciina nafsan isaga sheega yani boqol sagaashan iyo sagaal qof buu dilay fahal lahu min tawba tooba ma leeyahay qaala laa tooba ma leehid sagaashan iyo sagaashan intaad dishay miyaad rabtaa inaad janno gasho maya janno xaaraam bay kaata weligaa tooba ma leehid faqatalahu waa dilay fakamala bihi mia boqolkiibuu ku buuxiyey marka ninkaas dembi cusub buu sii geliyay markaas ayb waa ku xanaaqo maamadan kolleyba dhimanaya maxaad adugu nooshaaayb maadaam kolley baad ahlunaar ahay uma sa'ala weliba ninkii ma fadhiisanin qalbigiisa weli dhaqaaqaya ilaah baa khayr la doona uma sa'ala can aclami ahli اlard fadulla calىa rajulin caalim nin caalimaa la tusiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi inahu qatala mi'ata nafsin kana caalim xaqiiqi ah marka boqol qof buu dilay fahal lahu min tawba tawbad ma leeyahay faqaala nacam waman yaxuulu baynaka wa bayna tawba yaa idin kala celinaya idin toobada iyo idin kala celinaya toobada waa furan tahay hadiyo goor inطaliq ilaa ardi kada wa kada dul meel heblaaya aad dhulkaana intaasoo dembiga ku gashay oo wax kaa celiya aad weyday dhul xun weeyaane ha joogine meel aad fa ina biha unaasan yacbuduuna allaha caza wajal facbud illaha tacaala macahum walaa tarjic ilaa ardika fainaha ardu su dhulkaagii ha ku noqon intaasoo dembiga ku gashaa dhul xun weeyaane meel heblaayo aado dad wanaagsan oo ahlu cibaadaha jooge kuwa ilaahay la caabud faاnطalaqa waa tegay ninkii xataa idaa nasafa طariiqa jidkii markuu kala baray meeshuu u socday iyo meeshuu ka yimid kala barkoodii markuu joogo aataahu lmowt geeridii baa u timid faاkhtasamat fiihi waxaa ku doortay malaa'ikaة الraxmati wa malaa'ikaة اlcadaab malaa'igtii raxmadda iyo malaa'igtii cadaabka ayaa ku doodaya mid waliba ay leeyihiin annagaa nafta ka qaadayna ayb faqaalat malaa'ikaة الraxma jaءa taa'iban muqbilan biqalbihi ilى اllahi caza wajal ninkan isagoo tooba keenay oo ilahay qalbigiisa inkastoo camal aanu samaynin qalbigiisa xagga ilahay usoo jeediyey buu yimi wa qaalat malaa'ikaة اlcadaab inahu lam yacmal khayran qad weligii khayr ma samaynin ninkan intaasoo dembi o galay faataahum malakun fii suurati aadamiy malag qof bani aadam iska soo dhigay baa ilaah usoo diray fajacaluuhu baynahum dhexdooda yeeleen yani xakan bay ka dhigteen ninkaanu hayna kala xukmay yidhaaheen fa qaala markaasu wuxuu yidhi markiiba markuu dadooda dhegeystay bu wuxuu yidhi qiisuu maa bayna alardayn qiyaasa inta labada dhol udhaxaysa fa ilaa ayihima ayatihimaa kaana adnaa yani aqrab fa huwa lahu middooda u dhow yahay middaa raaciya hadduu tii uu dembiga ku galay u dhow yahayna malaa'ikatul cadaab baa leh ti uu eh, cibaadada ugu socday hadduu socdana haduu u dhow yahayna malaa'ikatu raxmaa leh faqaasuu way qiyaaseen fawajaduuhu waxay heleen adnaa isagoo u dhow ila alardi alatii araad dhulkii u socday shibran taa ka kale yani faqabadathu malaa'ikatu raxma malaikatu raxma qaad qaala qataada qataada wuxuu yidhi xadiidka warinaya wuxuu yidhi faqaala alxasan alxasan albasri baa wuxuu yidhi fadukira lanaa waxaa noo sheeg naloo sheegay annahu lama ataahu lmowt kolkii gooridii u timid naa'a bisadrihi yani laabtiisa ku ersoqday kolkuu jidkii ku dhacay uu marka ilaan qalbigiisa aad tawbada u gashay uu dhulkii xaggiisa u socday buu waxogaa sidaa ugu saqay laabta waxogaa ugu saqay marka intaas u dhawaaday dhawaasho intaas ahayd riwaaya marka sidaasay tiraa tabtu intu ugu dhawaaday horta hore waxaa lihi nudqii buu gaadhay war dambena waxaa lihi dhulkii u socday buu dhawaa marka int siduu sababtii ugu dhawaaday eeodantad waxay leedahay waxogaa buu laabta ku sakaraadayy dhulku sakaraaday riwaaya kalena waxay leedahay ilaah baa dhulkii u socdayna yidhi soo dhowow tii uu ka yimidna fogow yidhi marka tanna xagaabay dib u sikatay tanna waxa way soo sikatay marka sababtii ugu soo dhawaaday taasay ahayd oo ilaah baa rabay marka inuu malaga muxuu ahay malaa'igtaas ay ku kala baxaan oo ilaah baa tanna soo dhaweeyey tanna durkiyey baabu man taaba qabla طuluuci الshamsi min mغribiha taaba allahu عalayhi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam man taaba qofka tooba keena qabla an taطluca shamsu qoraxdu intayna ka soo bixin min maqribiha galbeedkeeda ayna ka soo bixin taab allahu caleyh ilah waa ka tooba aqbala qofkiiba mxuaha kolkaas qoraxdu xaggaa ay kasoo baxdo albaabka toobada waa la xidha albaab baabu tooba la yidhaah baa samada ku yaalla oo maxaad dankaas shaam xiga marka kaa waa la xidha albaabkaasoo tooba dambe ma jirto waata ilaah uu sheegayo yowma ya'ti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fii iimaaniha khayra taa uu leeyahay weeyaan marka tooba lama aqbalo laakiin inta ka horaysa waa la aqbalaa ilaa qofkii xaalaful ya'si isaga qofkii nafta ka quusta khalaas waad dhimanaysaa yidhi qofkii xablulmashnaqa lasoo hosjoojiyey maalan ama tiirkii lagu xidhay ersaastan lagu furan wax kale u hadhin geeri ka quustay qofka sakaraadka naftii ay hayso kuwaasna tooba lagama aqbalo xaalat lqarqara yani xaalatlya'si qofka gaadhay laakiin labadaa wixii aan ahayn waqti tooba waa furan yahay baabu qabuuli الtawbati min musiiءi الleyli والnahaar can abi musa radي allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay slam qaal in allaha caza wajala yabsuطu yadahu bاlleyli liyatuuba musiiءu الnahaar ilaahay habeenkii gacantuu soo fidiyaa inuu toobo keeno oo ka tooba aqbalo qofkii maalintii dembaabay diyaar buu ilaah u yahay inuu ka tooba aqbalo wayabsuطu yadahu bالnahaar gacantiisana maalintiibuu soo fidiyaa liyatuuba musii'u leyl kii habeenkii dembi sameeyey inuu tooba inuu tooba keeno xataa taطluca ashamsu min maqribiha ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo maxaa galbeedka ay ka soo baxdo albaabkaa la xidho intaa ka sokaysa ilahay maalin wal habeenbaba ilahay diyaar buu u yahay inuu aqbalo qofkii tooba keeno baabu gufraani dunuub can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيyh wasalam wاladii nafsii biyadih low lam tudnibuu ladahaba allahu bikum haddaydaan dembaabi lahayn ilah waa idin baabi'in lahaa wala jaa'a wuxuuna la imaan lahaa biqowmin dad buu la imaan lahaa yudnibuuna fayastakfiruun fayagfiru lahum dad intay dembaabaan dembi dhaaf dalbada oo muxuu ahaaye u dembi dhaafo buu ilaah aboori lahaa intuu idinka idin baabiyo haddiidan dembaabaynin ila ilaah sifadiisaas muxuaha tawaab iyo mxuu ahaye kaafir yaa macna beeli lahayd haddaan wax dembaabayaaba aan jirin yuu ilahu dambi dhaafi lahaa yuu ilah ka tooba aqbali lahaa taasoo kalena marka ma aha in dembiga laysku gubaabinayo maaho dembaaba laleeyahay ma ahe tooba keenkaa laysku guubaabinaya waxaa laleeyahay ilaahay toobada waa aqbalaayo qofkii dembaabay dembiga ka dhacayba marka lagu gubaabinaya inuu tooba keeno ee qof aan dembaabin dembi gal oo ka tooba keen ma aha baabun fii sacati raxmat اllahi tacaala wa annaha taglibu gadabah can abi hurayraةa radي allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam lama qada allahu اlkhalqa markuu ilahay khalqiga dhameeyey abuurkiisa uu ka baxay kataba fii kitaabin warqad bu fii kitaabihi warqadiisii bu ilah wuxuu ku qoray calaa nafsihi naftiisu isku qoray oo isagaa markays laazimiyey fa huwa mawduucun cindahu agtiisuu yaallaa ilaah agtiisuu yaallaa kitaabkaasu wuxuu qoray marka ina raxmatii taglibu adabii ama sabaqat adabii alabat adabi madaydu way ka xoog roonaatay caradayda marka ilaahay ciqaabna waa leeyahay raxmadna waa leeyahay raxmaddiisaa marka ka weyn qodobkiisa iyo ciqaabtiisa can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam ina lilaahi mi-ata raxma boqol raxmadood buu le ilahay markuu abuuray ee raxmadda abuuray buu raxmaddii wuxuu u qaybiyey boqol qaybood uu qaybiyey anzala minhaa raxmatan waaxida raxmad keliyu soo dejiyey oo makhluuqaadka uu qayqaybiyey oo midba qayb laga siiyey bayna aljinni waalinsi waalbahaa'imi waalhawaam rabbihaa yatacaatafuun iyaday isugu naxariistaan makhluuqaadka naxariista ay isu naxariistaan ee bani aadamka iyo kayrkaba ee wuxuushta dadcunka ahee xayawaanaadka kale cuntaa ilmaheeda ayna taabanaynin waxaa weeye waa naxariista ilaahay uu geliyey qaybtaa yare ilahay ka siiyey ee isugu naxariisanayaan sagaashan iyo sagaalkii kalena ilahay isagaa la hadhayo isagaa ku sifooba wa bihaa yataraaxamuun iyada isugu naxariisanayaan wa bihaa tactifu lwaxsh dugaaggu iyada ugu naxariisataa calaa waladiha ilmaheeda wa ahara allahu tia tiscan wa tisciina raxma ilaahayna dib buu dhigay sagaashan iyo sagaal naxariisadood yarxamu biha cibaadahu yowma alqiyaama oo addoomihiisa maalinta qiyaama ugu naxariisanayo baabun fi ma cinda allahi tacaala min alraxmati wاlcuquba can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal low yaclamu lmu'minu ma cinda allahi min alcuquba ma طamica bijannatihi axad hadduu mu'minku garanayo ilaahay cuqubadiisu intay la eg tahay qof janno hawaysan lahaaba ma jiro qof waliba wuxuu odhan lahaa taas adigu ahlumay walow yaclamu lkaafiru gaalkuna hadduu og yahay maa cinda allahi min araxma maa qanata min jannatihi axad gaalkuna hadduu garanayo ilahay naxariistiisu intay la eg tahay u garanayo wax janna ka quusan lahaaba ma jiro gaalku kolata waa hunguriyen lahaa ilaahay sidaa kolba hadduu khalqigiisa ugu naxariisanaya mid adigana waa ku naxariisanaya adiguna janna buu kugeynaya buu isdhihi lahaa ayb marka waxaa weeye labadaas sifa ilahi wuxuu leeyahay in bayna qolkii waa rajaal la ahaado in labadaa loo dhexeeyo xagna cuqubada ilaahay laga cabsado xagna ilahay naxariistiisa naxariistiisa la rajeeyo marka labadaas haddii dhinacuun loo baydho dhinac kale loo baydho waa jariima weyn alya'su min raxmat illah naxariista ilahay oo laga quusto iyo muxuu aha alamnu min makri illah labadaasuba waa laba dembiye waaweyn waa inaan labada dembiye marka lagu dhicin mid doono baabun allahu arxamu bicibaadihi min alwaalidati biwaladiha can cumara bni الخaطaabi radi allahu canhu anahu qaal qadima calىa rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam sabyun sabyi baa u yimid rasuulka ilaahay dad la soo qafaashay baa u yimid faidaa faإidaa اmra'aة min aلsabyi tabtagi waa iyadoo haweeney sabyi ka mida baa ilma raaraadinaysa ilmaheedii baa ka lumayo dadkii bay marka ka dhex raaraadinaysaa idaa wajadat sabiyan canug fisabyi markay hesho akhadathu way qaadanaysaa faalsaqathu bibaطniha caloosheeda ku dhejinaysaa wa ardacathu waa nujinaysaa faqaala markaasu lanaa rasuulu sal l alay slm rsulka baa na yidhi canugeedi kolka heshay bay sidaa u gashay yani kuwii kalese mayayna siinayn naadka mayayna siinayn rasuulka ilaah baa wuxuuna yidhi atarawna haadihi almar'ata taarixatan waladaha fi nnaar tan ma u malaynaysa canugeeda inay dab ku ridayso qulnaa laa wallahi wa hiya taqdiru calaa an laa tatraxhu maya tani dab ku ridi mayso iyadoo karaysa inayna ku ridin inay ka qaban kari weydo uun mooyaane iyadoo khiyaar u leh tani dab ku tuuri mayso canugeeda fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam lallahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha ilaah baa addoomihiisa uga naxariis badan tantada weladkeeda si ugu naxariisanayso si ka badan buu ilah addoomihiisa ugu naxariistaa baabun lan yunjiya axada camaluhu can caaishaةa radي allahu canha anaha kanat taquul qaala rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam sadiduu waqaaribuu waabshiruu sadiduu toosnaada toosnaada naftiisa naftiina toosiyo dariiqa mustaqiimka ku socda waqaaribuu soo dhodhowaada soo dhowaada oo waxyaalihii laydin faray ku soo dhowaado sidii laydin faray si ku dhow ula imaada laakiin wixii laydin faray oo dhan siday ahayd bidiqa ula imaada ha xaawilina ma kari kartaan waabshiruu bishaaraystana oo intaas muxuha yar eed la imaanaysa inuu ilahay ajri weyn idinka siinayo ku bishaaraysta fainahu lan yudkila aljannata axadan camaluhu qofna jannada camal gelin maaye naxariista ilahay baa lagu gelaya qaaluu walaa anta yaa rasuula allah ma adiguna rasuulka ilahi qaala walaa ana ila an yatamadani rahu biraxma inuu ilaahay raxmadiisa dhex geliyo raxmadiisa igu geliyo mooyaane muxuu ahaaye camalkay oo kale igu gaari maayo laakiin naxariista ilaahay baa marka jannada igu galaya naxariistiina ilahay camalku sabab uga dhigay waaclamuu ana axaba alcamali ila allahi adwaamahu wainqal waxaad ogaataan ilahay camalkaaku ugu jecel yahay inuu yahay midkiisa la daa'imo walahaba yaraado in yarood qabsato oo muxuu ahaaye weligaa ayaa ka fiican hal wax aadan awood u intaad in muddaa isku kallifto aad haddana kari weydo oo iska dayso waxaa ka fiican in yar inaad qabsato wax yaroo hal juz maalintii haddaad aqrisato ood maalintii muxuu ahaay afar ragcadood oo salaata duxa ad tukato habeenkii muxuu ahay iyadana sidoo kale laba ragcadood oo iyo watriga aad tukato salaatu leyl ah oo sidaa aad ku socoto weligaad tafriifka aad ku socoto eh, eh, bishii saddex maalmood keliya aad ka soonto taasaa marka kaaga fiican inaad intaad muddo istiraha boqol soon iyo waxay dadku ku magacaabaan boqol maalmood isku xigta intaad xidhiiriso markaad dhibaatadeedii waxaad aragtay iyo aad goosta dambe ka go waxay u badan yihiin dadka iyo marka ugu horreeya ee ay cibaadada usoo jeedsadaan ay xiiseynayaan munhamikiinta ee aad iyo aad marka isugu kallifaayo goosta dambe inuu inqitaac ku dhaco baa u badan marka wax yaroo tabartiisa ah inuu qofku intuu qaato intaa uu laazimo taasuu ilaahay jecel yahay aanu goynin ah. baabun maa axadun asbara calaa adan min allahi caza wajal qof uga dulqaad badan oo kaga sabir badan dhibaato maqlaya maqlaya kaga uga dulqaad badan ilahay ma jiro can cabdillaahi bni qaysin radia allahu canhu wa abu muusa alashcari qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam maa axadun asbara calaa adan yasmacuhu min allahi caza wajal qofna ma ah ku ilaah kaga sabir badan dhib uu maqlaayo wax muxuu ahay hadal xun oo lagu dhahaye iyo ilaah sumaqlaayo suugu dulqaato qof ugu dulqaataa ma jiro inahum yajcaluuna lahu waladan lahu niddan shariik bay ilaah u yeelayaan anniddu huwa almithl yani shariik bay ilaah u yeelayaanoo ilaahay bay waxyaala muxu aan ilaah nima istaahelin oo iyaguba iyagu gacantooda ay ku sameeyaan bay ilahay ilahnimada la wadaajinayaan oo ilaah bay la mid tahay ay leeyihiin wayajcaluuna lahu waladan ilmana way u yeelayaanoo ilahay ilmuu leeyahay bay leeyihiin wa huwa maca dalika yarzuquhum wa yucaafiihim wa yucطiihim maca dalika sidaa ilaahay ugu maxaaye waxay u geysanayaan waa haddana ilaahay arsaaqayaa oo balaayada ka qaadaya oo wax siinaya baabu ma jaa ma axadu agyara min allahi caza wajal ilaahay axad ka masayr badani inaanu jirin can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyه wasalam laysa axadu axaba ilayhi اlmadxu min allahi caza wajal ammaanta qof ilaah ka jeceli ma jiro axad ilaahay ammaanta ka jeceli ma jiro min ajli dalika madaxa nafsahu sidaa daraaddeed bu isago ninkiisa isu ammaana inuu ammaanta jecel yahay daraaddeed bu isago is ammaana walaysa axadun agyara min allahi caza wajal axad ilaahay ka masayr badanina ma jiro min ajli dalika xarama alfawaaxisha sidaa daraaddeed buu faaxishaynka u xaaraantinimeeyey hayradiisa sababteed ayuu ilaahay u xaaraantinimeeyey waxyaalaha fawaaxishta ah oo qalqigiisa uga manciyey ila qalqigiisa lama jeclo inuu waxyaala xunxun ay sameeyaan walaysa axadun axaba ilayhi alcudru cudurdaar wax ka jecelna ma jiro min allahi caza wajal ilahay wax cudurdaarka ka jecelina ma jiro min ajli dalika anzla alkitaaba wa arsala rusul sidaa daraaddeed oo cudurdaarka inuu jecel yahay cudurdaarashada inuu jecel yahay ilaahay ayuu rusulna usoo diray kutubna usoo dejiyey si ayna khalqigiisu ay waxay ku qabsadaan ba ayna uhelinayaan o dhihin ilahu dad mxaha noonoo sheegi lahay waxan kada inuu naga dambeeyo waan waan raaci lahayno rusul aad haddaad noo soo dirto waan raaci lahayno si ayna u dhihin iyo cudurkoodiiba zuuliyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ina allaha yaqaa ilaah waa masayra wa ina almu'mina yaqaa qofka mu'minkiina waa masayra wa ina hayrat allah ilahay masayrkiisuna waxaa weeyaan an yaأtiya almu'minu maa xarama calayhi qofka mu'minka inuu wx ilahay ka xaaraantinimay la yimaado taasuu ilaah ka masayra baabun fi الnajwa wa taqriiri اlcabdi bidunuubihi faqa ilaah lala faqaayo iyo qiridda uu la qirsiinayo addoonka dunuubtiisa la qarsiinayo haddan loo dembi dhaafayo can safwan ibni muxrizin qaal qaala rajulu libni cumara radia allahu canhuma kayfa samicta rasuul allahi sala allahu alayh wasalam yaquulu fi najwa faqa ilaahiyo addoonkiisu ay faqayaan qiyaamaha maxaad rasuulka ilahi ka maqashay qaala samictuhu yaquul yudna almu'minu yowma alqiyaamati min rabbihi caza wajal qofka mu'minkaa ah, rabbigiisa qiyaamaha loo soo dhoweynaya xataa yadaca calayhi kanafahu ilaa u ilahay satrigiisa uu saaro oo yani ka qariyo makhluuqaadka uu ka qariyo fayuqariruhu bidunuubihi dunuubtiisii buu qirsiinayaa fayaquul wuxuu odhanayaa hal tacrif ma garanaysaa dembigi ka ahna magaranaysa ka ah ma garanaysaa fayaquulu ay rabbi acrif rabbi waan garanayaa waa qiranayaa qaala faإinnii qad satartuhaa calayka fi اdunyaa waإinnii aغfiruhaa laka اlyawm adduunkii anaa kuu qariyo kuu ceeb qariyo oo dadku kuma oga inaad waxaad samaysay nin wanaagsan oo saalixa bay ku moodayaan lakin oo dunuubta inaad gashay kuma ay ogeyn haddii dunuubta inaad gashay kugu ogaayeen way ku necbeen lahaayeen maantana waa ku dhaafayaan fa yucطىa صaxiifata xasanaatihi warqaddii xasanaadkiisa ku qaraayan baa la siinayaa wa ama alkaafiru wاlmunaafiq fayunaadaa bihim calىa ru'uusi اlkhalaa'iq makhluuqaadka dhexdooda waxaa lagu dhawaaqayaa haؤulaaءi aladiina kadabuu calىa rabbihim saasaa lagu odhan kuwii rabbigood ku been sheegay kuwaasay ahayn baabu taqriiri الnicami ywma alqiyaamati calى alkafir wاlmunaafiq can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaluu ya rasuula allah hal naraa rabbana ywma alqiyaama rabbiga iyo qiyaamaha ma arkaynaa qaal tudaaruuna fii ru'yati الshamsi fi الظahirati laysat fii saxaab ma ku dhibaatoonaysaan qorraxda aragtideeda maalin barkii aad aragtaan iyadoo daruurina aan ku dhex jirin qaaluu laa qaala hal tudaaruuna fii ru'yati alqamari leylata albadri laysa fii saxaaba ma ku dhibaatoonaysaan dayaxa inaad aragtaan habeenka afar iyo tobnaadka isagoon daruurna ku jirin qaaluu laa qaala fawladii nafsii biyadihi laa tudaaruuna fii ru'yati rabbikum caza wajal ilaa kamaa tudaaruuna fii ru'yati axadihima rabbiga aragtidiisa kuma dhibaatoonaysaan wax idinka celiiranaya iyo wax idinka qarinayaana ma jiro ilaa sidaa eh, eh, labadaa midkood aragtidooda aad ugu dhibaatoonaysaan ma yani sidan kuwa aragtidooda eedan ugu dhibaatoonaynin ba rabbina ugu dhibaatoonaynin oo idan una shakiyaynin qaala fayalqa alcabda addoonku ilaah la kulmayaa fayaqulu markaasu wuxuu odhanaya ay fulu yani yaa fulaan fulu waa bimacnaa fulaan ay fulu rebelow alam ukrimka soo kuma maamuusin wa usawidka soo kuma boqrin wauzawijka sow kuma guurin wausakhir laka alkhayla wاlbil sow kuma sakhirin geel iyo fardaha iyo wa waadarka yani adacka sow kaama aanan tegin tar-a inaad madaxowdo wa tarbac aad muxuu aha rubucayso rubcu haniima ayay qaadan jireen boqoradii boqorrada carabta daacadadooda ahayoo xoolaha iyo qabiiladu soo hesho qofka madaxda ka ah baa rubceed qaadan jiray rubcu ad qaadan jirtay oo tolkaabaad soo saan maadan ahayn fayaquulu markaasu wuxuu odhanayaa balaa ay rabbi aa ah, rabbiyow saad waa iga dhigtay qaala fayaquulu markaasu wuxuu odhanayaa afadananta annaka mulaaqib inaad ila kulmayso ma u malayn jirtay inaad ila kulmayso oo intaan kusoo soo bixiya ad hor imaanaysa ma u malayn jirtay fayaquulu laa maya fayaquulu markaasu odhanayaa fa innii ansaaka kamaa nasiitani sidaad ii ilowda ana ku ilaawaya marka adduunkiisa ogimaada haldaan ana ku ilaawayo falyawma nansaahum kamaa nasuu liqaaa yawmihim hada waa ka ilaah yidhi ثuma ylqataani ku kaluu la kulmaya fayaquul ayfuru alam ukrimka wausawidka wauزawijka wausakir lika alkhayla wاlbil waadarka tar'as watarbac fayaquulu balaa ya rab fayaquul afadananta anaka mulaaqiya fayaquulu la fayaquul inii ansaaka kamaa nasiitanii ثuma yalqa haalث ka saddexaad buu la kulmaya fayaquulu lahu mila dalik fayaquulu ya rab aamantu bika wabikitaabika wabirusulika wasallaytu wasumtu watasadaqtu wayuhnii bikhayri ma stadac wuxuu kaloo khayr isku ammaanayo kanaan sameeyo kanaan sameeyey buu dhahayaa ayb qaala fa yaquulu markaasu wuxuu odhanayaa haa hunaa idan xaggan imow kolka faqaala qaala markaasuu dhahayaa uma yuqaalu lahu waxaa lagu dhahayaa al'aana nabcathu shaahidan calayka shaahidanaa calayka haddan marka iyagii baan ku keenayna marka adugu waad is ammaantay waa isberi yeeshay maragayagii baan naguna ku keenaynaa waa qof munaafiqa kaasu wayatafakkaru fii nafsihi man da aladii yashhadu calaya wuxuu naftiisa ku fakeraya yaa igu marag furaya talow fa yukhtamu calaa fiihi afkiisaa la xidhaya afkiisaa la daboolaya fa yuqaalu lifakidihi dawdadiisii baa la xodhanayay wa famihi afkiisi walaxmihi hilibkiisii iyo wacidaamihi lafihiisii intiqi hadal fatantiqu fakiduhu walaxmuhu wacidaamuhu wa cidaamuhu bicamalihi camalkiisii marka ka sheekaynaya wuxuu sameeyey alyawma nakhtimu calى afwaahihim watukallimuna aydihim arjulum ku ilaah leeyahay weeyaan wadalika liyucdira min nafsihi inuu naftiisa marka cudur ka zuuliyo oo cudur aanu lahayn loo sheego wadalika almunaafiq kaasuna waa munaafiq wadalika aladii yasqط allahu عalayhi uu ilaah u cadhooday ciqaabo kaas weeyaan baabu fi shahaadati arkaani اlcabdi ywma alqiyaamati bicamalihi can anas bni maliki radi allahu canhu qaala kunaa maca rasuuli illahi sala allahu alay waslam fadaxik rasuulka ilahi baan la joogno markaasuu qoslay faqaala wahal tadruuna mima adxak waxaan ku qoslaayo ma garanaysaan qaala qulna allahu warasuuluhu aclam qaala min mukhaaطabati alcabdi rabbahu addoonka la hadalkiisa rabbigiisa ula hadlaya baan ku qoslay fayaquulu wuxuu odhanayaa yaa rab alam tujirnii min adulmi soo dulmi igama aadan nabadgelinino inaadan dulmiheen idiguma aadan balle qaadin qaala yaquulu bala haa buu ilaah odhanayaa qaala fayaquulu markaasuu addoonkii odhanayaa fainii laa ujiiru laa ujiizu calىa nafsii ilaa shaahidan minii anuu nafteyda u aqbali maayo wax ajnabiha ugu markhaati kaco aniga u nafteydan isku markhaati kaco mooyaane qof kale aqbali maayo qaala fayaquulu markaasuu odhanayaa kafaa binafsika alyawma calayka shahiida naftaada maanta marag kuugu filan wabilkiraami alkaatibiina shuhuuda malaa'igtii wanaagsanadii wax kaa qoraysan iyaguna markhaati waa kuugu filan yihiin qaala fayuktamu calaa fiihi afkiisaa la daboolayaa fayuqaalu liarkaanihi yani liacdaa'ihi xubnihiisi baa waxaa lagu odhanaya intiqi hadal qaala fatantiqu biacmaalihi camalladiisiibay marka ku hadlaysaa qaala uma yukhallaa baynahu wa bayna alkalaam xaalkiia marka loo furayaa hadalkaa lagu sii daynaya qaal qaala fayaquulu markaasu waxaa odhanayaa bucdan lakuna wa suxqan facankuna kuntu unaadil allah idin xubnihiisi buu canaananaya allah idin fogeeyo meel daran alla idin geeyo idinkaan idin daafacay idinkaan idinku markhaati kacay walciyaadu billah baabun fi khashyaة اllahi عaزa wajala washidaة اlkhawfi min ciqaabih can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اله alay slm qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi lam yacmal xasanatan qatu weligii aan wax wanaaga samaynin nin aan weligii wax wanaaga samaynin baa wuxuu ku yidhi liahlihi dadkiisiibuu wuxuu ku yidhi idaa maata faxariquuhu yani isagii ba sheegay kolkuu dhinto guba uma druuhu ku firdhiya mxuah nisahu fi lbaxr nisahu fi lbari wa nisahu fi lbaxr niskiina maalin dabayl xoog li dhexayso niskiina badda ku shuba kolka dhuxul uu noqdo dhuxushi weliba intaad shiidaan budada dhuxushiisii qaarna badda ku shuba qaarna beriga ku daadiya si uu ilaahay baa uga lumo oo ilaahay u meel ka keena aanu helin isagu isleeyahay fawallaahi lain qadara allahu calayhi ilaahay hadduu <clears throat> gacanta ku dhigo la yucadibannahu cadaaban lam yucadibhu axada min alcaalamiin ilaahay hadduu gacanta ku dhigo wuxuu u cadaabaya si aanu qof kale u cadaabin waxay ka dambi badan ma jiru leh falamaa maata arajulu qofkii ninkuu dhintay facaluu maa amarahum sidii uu faray bay yeeleen fa amara allahu bara fajamaca maa fiihi berigiibu ilaah amarsiiyo wuxuu yidhi ninkaa ajaalisa waxaad ka hayso keen wa amara albaxra badina waa amrayo fajamaca maa fiihi uma qaala markaasu wuxuu yidhi lima facalta haada isagoo insaan kaamilaba marka rabbi lasoo horjoojiyey maxaa sidaa u yeeshay qaala min khashyatika yaa rab wa anta aclam cabsidaada sidaa u yeelay ilahay odaani og fagafara allahu lahu ilah baa marka u dambi dhaafay taasuu ilah ugu dambi dhaafay marka qofkaa jahli baa u geeyay jahli baa ugeeyay ilahay qudradiisa waa rumaysnaa bacdiga waa rumaysnaa laakiin qudrada ilaahayna heerka gaadhsiisan tahay yuu jaahil ka ahaayo kolba haddii sidaa loo kala firdhiyo inaanu ilaahay soo qaban karaynin iyuu malaynayay tiina marka waa ilah waa uga cudur daaray marka kadu <clears throat> waa acdar xadiid weeyaan dadka muta'awiliinta ee sifaatka ilaahay awusha can jahli can jahlin kuwa maaha kuwa loo caddeeyey ee bayaankii nebiga alay sala sl loo sheegay cinaaday kuma jiraan qofka jahli uu u geeyey sifaatka ilaahay qaarkood ama inkiraya ama si kale u hadde xagaa waan waana iska leeyihiino waa khata gaf weeyaan laakiin gaalnimo ma gaalnimo gaari mayso qofkii loo caddeeyey ee cinaada isagu waa ku gaaloobaya laakiin qofkii aan bayaankaas nabiga alay sala sl aanu soo gaadhin ee sifadii ilaahay si kale u qabto ama anfiya yidhaah ilahay daxig iyo sidaas iyo maleh iyo sidaas yidhaah maalan ah, isagu marka wuxuu noqonayaa macduur baabun fi man adnaba ثuma اstagfara rabbahu caza wajal عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيma يحكي عن ربه عزa وجل qاal أذنب عبد ذنبا adoon baa dنbi dنbaabay faqاal اللهma اغfir lii dنبي ilahu dنbiga ii dhaaf faqاla تباaraka وتaعالى ilah baa wuxuu yidhi أذنب عبديi ذنبا facalima أna lahu ربا يغfir الذنب ويأخذ بالذنب addoonkaygu waa dembaabaye wuxuu ogaaday inuu rabbi oo dembiga dhaafa una ciqaaba uu leeyahay uma caada warka waan u dhaaf yani uma caadaw faadnab dembi kaloo haddana sameeyey addoonkii faqaala ay rabbi ikfir lii denbi ilahu dembigeygan ii dhaaf faqaala tabaaraka wa tacaala cabdii adnaba denban facalima ana lahu rabban yakfiru denba waya'hudu bidenb uma caada faadnab faqaala ay rabbi ikfir lii denbi faqaala tabaaraka wa tacaala adnaba cabdii denban facalima ana lahu rabban yakfiru denba waya'hudu bidenb icmal maa shiئta faqad gafartu laka waxaad doonto samee waan kuu dembi dhaafay kolba haddaad sidaa tahay kolba haddaad sidaa tahay kolkaa dembi gashaba aad ka tooba keenayso aniguna waxaad samayso dhanba kolka aad ka tooba keento oo kuu dhaafaya maaha marka in lagu sii daayo oo dembigiisa qaala cabdulأعlى laa adri aqaala fi الثaaliثaةi aw الraabica icmal maa shiئta icmal maa shiئta mar saddexaadki miyuu mise mar afraadki ma kala garanayo baabun fi man asaaba denba ثuma twadaأa wasalla اlmaktuuba qofkii intuu dembi sameeyo haddana wayse qaatee salaadda faradka tukada in dembigaasu laga tirtirayo oo camalkaa saalix wuduu'a iyo salaadaas ay ka tirtirayso can abi umaamata radia allahu canhu qaal baynamaa rasuulu llahi sala allahu alay slam fi lmasjidi wa naxnu qucuudun macah ataahu id jaa'ahu rajulun waxaa u yimid nin baa u yimid faqaala yaa rasuula allah innii asabtu xaddan faaqimhu calaya xad baan galay wax dembi xad keena baan galay iga iga iga qaad xadkii xad inuu yahay keenaya buu moodaya ninkaasu ninkaasu haweeney buu muxuu aha ku ciyaaray oo dhundhunkaday oo laakiin aanu ka zinaysanin marka inay xad keenaysa buu moodaya zinada weyn inay xad keenta siduu u yaqaano zinada muqadimaadkeedana marka iyadana inay xad keenaysa uu moodayo markaasu la xadda iga oofi fasakata canhu rasuulu llahi sala allahu alay slam uma caada waa ku celiyey faqaala yaa rasuula allah inii asabtu xaddan faaqimhu calaya fasakata canhu waa ka aamusay wa uqiimat الsalaatu salaaddii baa loo aqimay falama اnsarafa nabiy llahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulkii markuu salaaddii ka soo gadoomay qaala abu umaama abu umaama wuxuu yidhi faاtabaca arajulu rasuula اllahi salى اlه alay slam xiina اnsaraf kolkuu nebigu salaaddii ka tegey ka gadoomay buu raacay nebiga ka dabagalay waاtabactu rasuula اllahi salى اllahu alay slam anduru ma yaruddu calى الrajul anna waan ka dabagalay oo aynan feeriyo nebigu wuxuu ninkaa ugu jawaabayo falaxiqa arajulu rasuula اllahi salى اlه alay slm rasuulka ilahi ba ninku ayuu gaadhay faqaala ya rasuula allah inii asabtu xaddan faaqimhu calaya faqaala abu umaama abu umaama wuxuu yidhi faqaala lahu rasuulu llahi sala اlه alay slam ara'ayta xiina kharajta min beytika alaysa qad tawada'ta kolkaad axsanta alwudu faaxsanta alwudu kolkaad gurigaa ka soo baxdeed guri xaggan iyagana soo aadaysay soo maadan wayse qaadanin si fiican maadan wayse qaadanin qaala balaa ya rasuula allah qaala ثuma shahidta الصalaaةa macanaa salaadda waa nagala qayb gashay qaala nacam ya rasuula الlah faqaala lahu rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm faina allaha qad gafara laka xaddaka xaddaada ilah waa kuu dhaafay oo qaala dembak dembigaaga ilah marka waa kuu dhaafay taasuu ilah kugu dhaafay ayb marka dembigaas ku xad keenaya baano in xad hadduu keeni lahaa xadda waa ku ofin lahaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam baabu baabu yajcalu likuli muslimin fidaء min annaar min alkufaar can abi موسى رضي الله عنه qaala qaala rasuulu الله صلى allahu عليه wasalam ida kaana يوم alqiyaamah dafaca allahu ila kuli muslimin yahuudiyan aw نصرانيا mid kastoo muslimaba yahuudi ama nasraani baa ilah u dhiibaya fa yaquul wuxuu odhanayaa haadaa faka'fuka min annaar kan fidahaagii weeye naarta lagaga furanayay uu ilaah dhahaya marka ma aha in dembigii qofkan mu'minkaa la saaraya ma aha waxa weeyaan qof waliba boos na jannaduu boosna naartuu ku qof kastoo mu'mina ah ama kaafiriiba laba boos buu leeyahay boos janna iyo boos naara buu leeyahay markaas qofka mu'minka ana booskiisii naarta uu ku lahaa mid gaal ah ayaa ka dhexlaaya oo booskiisii naarta iyo kan mu'minka booskiisi isku darsanaya qofka gaalkaana booskiisii jannada uu ku lahaa qof kaloo mu'mina ah, ayaa ka dhexlaaya marka booskii kana awal uu ku qoraayo hadduu gaaloobo oo jidkayga uu ka baydho kaasan gelinayaa ilaah uu yidhi baa kan kada marka lagu wareejinayaa mooyaane maha dembi uuna gelin in la dul saarayo kitaabu lmunaafiqiin baabun fii qowlihi tacaala إida jaءaka almunaafiquuna ilى qowlihi xatىa ynfaduu عan زayd bni arqma radي allahu canhu qaal kharajnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalama fii safarin asaaba الnaasa fiihi shidة safar baan u raacnay rasuulka ilaahay oo dhibaata ay nagu dhacday hazawaadka ka mida ayuu ahaa faqaala cabdullaahi bnu ubay liasxaabihi cabdullahi bnu ubay ra'iisu lmunaafiqiin yaa wuxuu asxaabtiisii ku yidhi munaafiqiintiisii la socotay buu wuxuu ku yidhi laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illahi xataa yanfaduu min xawlih rasuulka ilahay kuwa la jooga muhaajiriinta waxba ha siinina ilaa ka kala yaacaan qaala zuhayr zuhayr oo ruwaadda ka mid ah wuxuu yidhi wa fii qira'ati cabdillaahi cabdillaahi bni mascuud daraadiisa waxay ahayd wa qaala lain rajacnaa ilى اlmadinati layukrijana alacazu minha aladl qaala faataytu الnabiya salى اllahu عalيyh wasalam rasuulka ilaahi baan u imid zayd bna arqam baa leh faأkhbartuhu bidalika arrintaasaan u sheegay zayd bna arqamna wil yar buu qofka ahaa aad buu u dacyaraa oo cabdullahi bnu rawaaxa ayaa mxua hooyadiis qabayo cabdullahi bnu rawaxa korinayo cabdullahi bnu rawax uu la socday ayb rasuulka ilahi baan u imid waan u sheegay faakbartuhu bidalik فأrsل إلى cبداللhi بن أبي فsأله فاجتهda بyمينه dhaartiisuba aad ugu dadaalo ku dheeraaday ma facla inaanu yeelin aad buu u dhaarto dhaara kulul buu dhaartay inaanu yeelin isagoo been sheegaya faqaala markaasuu wuxuu yidhi kadaba zaydun qaala الnaas yani dadkii baa waxay dhaheen kadaba zaydun rasuul الlahi salى الlaه alay slm zayd rasuulka ilahi buu been u sheegay nebiguna marka sidai caadadiisa ahayd markaas daahirkaadaas iska aqbali jiray marka waa ka aqbalay oo waa iska iskaga aamusay markaasaa dadkii waxay u qaateen kolba hadduu ninkaan odaygii sidaa u dhaartay nebigiina ka rumaystay inuu zayd been sheegay qaala zayd zayd baa wuxuu yidhi fawaqaca fii nafsii mima qaaluuhu shidda naftayda waxaa kusoo dhacday hadalka ay dadku yidhaaheen aniga laygu beeniyey waa dhibaato weyn naftayda ku dhacdo aada uga murgay hata uu adeerkiisa canaantay cabdullahi ibnu rawaaxa waxaad rasuulka ilaahay marka waa kan waa ku nacay oo waa ku beeniyey waxaad sidaa u yeesho xataa anzla allahu caza wajala ilahu ilah soo dejiyey tasdiiqii rumayntayda ilahu soo dejiyey ida jaءaka almunaafiquuna alaaya qaala falama dacaahum qaala uma dacaahum الnabiyu salى اllahu alay slam liyastagfira lahum rasuulka ilaahay baa u yeedhay oo inay intay arrintaa ka tooba keena kasoo noqdaan uu rasuulka ilahi u dambi dhaaf galo falawow ru'uusahum madaxooda maroojiyeen oo yani waa diideen wa qaala kaأnahum khushubu musannada qaala kanuu rijaala ajmala shayin niman aad u qurqurux badan bay ahaayeenoo markaas ilahay derderkoodii iyo toosnidoodii iyabu wuxuu ku shabahayaa alwaax meel lagu tiriya ku waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaam wain yaquluu tas kolkaad aragta bilaantooda waa u bogaysaay oo quruxdooda iyo mxuha dharkooda iyo siday yihiin iyo waa u bogaysaa kolkay hadlaana fasaaxadooda iyo iyadana waa waad u bogaysaa laakin kaanahum khushubu musanada wax qiimo male qoryo meel lagu tiriya oo kale iyay la mid yihiin kolkaasu marka ilah kusoo dejiyo markaasaa zayd ilaahay u rumeeyey baabun fi icraadi almunaafiqiina can istikfaari الnabiyi salى اllahu aleyh wasalam diidadii marka ay diideen sida qisada iyada ah rasuulka ilaahay diin dambi dhaaf dalbe kaale markii la yidhi ay madaxa intay qalloociyeen ay diideen ay rasuulka ilahayna u tagaan ay diideen taas weeyaan can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيyh wasalam man yascadu haniya haniyat almuraar yaa karinkaas kora buu yidhi meel haniyat muraar la yidhaha buu yidhi yaa kora meeshaas fainahu yuxadu canhu maa xuda can bani israa'iil waxaa laga ridayaa dembigii bani israa'iil laga riday laga ridayaaye muxuha yaa sidaa yeela qaala fa kaana أwala man sacida wuxuu ahaa nin kore ugu horreeyey khaylunaa fardahayagii khaylu bani اlkhasraj ثuma tataama الnaasu dadkii baa iska soo dabagalay faqaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه وsلم kulkm وkulkm mغfuur lahu إlaa صaaxiba الjamل الأxmar dhammaantiin ilaah waa idin dembi dhaafay ilaa qofka awrka casle mooyaane faataynaahu waanu nimid ninkii awrka lahaa baanu nimid faqulnaa markaasaan waxaan nidhi tacaala ystakfir laka rasuulu الlahi salى الlaه alay taal taarida rasuulka ilahay ku dambi dhaaf dalbe taaray oo u tago sawirkan faqaala markaasu wuxuu yidhi wallahi lan ajida daalatii axabu ilaya min min an yastakfira lakum saaxibukum inaan baanidaydi helo yaan ka jeclay inuu ninkiinaas dambi dhaaf ii dalbiyo qaala wa kana arajulu yanshudu daalatan lahu baadi buu dayday baadi buu raadsanayo markaasuu baadidayda aan helaan ka jeclay ninkaasaa ku dambi dhaaf idaad leedihiin baadidaydaasaan ka jeclay bab fi dikri اlmunaafiqiina wacalaamatihim can qays bni cabaadin qaal qultu licamaar camaar ibni yaasir baa waxaan ku yidhi radi allahu canhuma ara'ayta qitaalakum ra'ya ra'aytumuuhu faina ara'ya yukhطi'u wayusiib am cahda cahidahu ilaykum rasuulu llahi sala allahu alay slam camaar ibnu yaasir radi allahu canhuma wuxuu ka mid ahaa raggii cali bni abi aalib aad iyo aad u taageeray markuu cali bni abi aalib uu khilaafada qabtay dhegi aad u taageereen ku nashaad badnaa buu ahe lagu dilay dagaalka sifiinna lagu dilay ee dilkiisaasuna calamo u noqday inuu cali xaqa ku taagnaa ee nebigu alayhi salatu wasalaam uu kasii sii warramay uu yidhi naqtuluhu alfi'atu albaaqiya markaas waxaa la weyey dagaalkii sifiin iyo kii jamal labadaba cali si nashaadla buu kagala qayb galay marka ninkaasaa wuxuu weydiinaya qays ibn cabaad la yidhaha bu wuxuu leeyahay dagaalkiinan aad gasheen ma ra'yigiinaaad ku dagaalanteen oo inaad nimankaa idinku xaqa ka haysaan iyagu baatil ku joogaan bay idinka ra'yigiinu sidaa idinla keena od ugula dagaalanteen mise rasuulka ilahay baa idinkula dardaarmay hadduu ra'yigiina yahay marka ra'yigiinu gaf inuu yahayna waa iska suuroobi kartaa faqaala markaasu wuxuu yihi maa cahida ilayna rasuulu llahi sala allau alay slam shay-an lam yachadhu ila annaasi kaafa waxaanu dadko dhan kula dardaarmin oonu dadkao dhan u wada sheegin gaarna uguma sheegin wa qaala wuxuuna yihi ina rasuula allahi sala alla alay slam qaala nabigaa wuxuu yidhi ina fii ummatii qaala shucbatu waaxsabuhu qaala xadaanii xudayfa xadaanii xudayfa inuu camaar xudayfa ii sheegay uu yidhina waan u malaynayaa ilan xudayfa lagu yaqaanay saaxibu siri rasuuli llahi sala alla alay slm inuu yahay oo fitanta iyo munaafiqiinta labadaasu aad ugaga warramay nebigu alayh isalaatu wasalaam fitanta ummaddiisa ka dhex dhici doonta iyo munaafiqiinta ku dhex jirta ummadda ku dhex jirta acayaankooda ayuu nebigu alayh isalatu wasalaam ugu sheegay wa qaala gundar gundar isaguna raawiya weeye moxamed ibnu jacfar wey magaciisu waa rabibu shucba ayb qaala fii ummatii itnaa cashara munaafiqan laa yadkhuluuna aljanna ummaddayda labaiyo toban munaafiq baa ku jira oo jannada aan gelaynin walaa yajiduuna riixaha xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaar amaaniyatu minhum takfiikum takfiikum dubayla dubayla idinkaga filan cudur weeyaan jiradaasaa ku filan oo jiradaasaa ku dhacaysa u dhimanayaan siraaju min annaari yadharu fii aknaafihim fii aktaafihim waa shuclo dab oo ka soo bixi doonta garbahooda kasoo bixi doonta u dhimanayaan xataa eh, eh, xataa yanjuma min suduurihim ilaa laabta oo kaso halkaa intay ka bilowdo ay laabta kasoo bixi doonta dubayladaasa kuwaa dili doonta sideeda baabun fi lmunaafiqiina laylata alcaqaba wa cadadihim laylat alcaqaba yani qaswatu tabuk weye maalin meel habeen meel jira laga baxayey bay waxay dooneen nebiga alayh salatu slam in jirta ka ridaan intay ku didiyaan buurta uga horreeyaan ku ku meel dhudhub aho la marayay inay nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay ka ridaan qawgaa ka ridaan oo sidaa ku dilaan bay rabeen kuwiibaasu kuwaasuu sheegayaa markaasuu ilahna rasuulkiisa u sheegay markaasuu nebiga alay slam asxaabtiisa u faray in la celiyo ilaa uu nabigu maro can abi طufayl caamir bni waafila radi allahu canhu qaala kaana bayna rajuli min ahli اlcaqabati wa bayna xudayfata bacdu ma yakunu bayna annaas nin nimankii mxuah habeenkii jiirka nebiga alayh isalaatu wasalaam inay ka ridaan qowga ka ridaan doonay ka mid ah iyo xudayfa ibn اlyamaan radia allahu canhuma ayaa waxaa dhex maray waxa dadka dhex mara qaala faqaala markaasu wuxuu yidhi anshuduka biاllah ilaah baan kugu dhaariyey kam kaana asxaabu alcaqaba asxaabu alcaqaba imisay ahaayeen asxaaba caqabati mina ma aha oo kuwii mxua nebiga alay sala slam habeenkii hijrada kula heshiiyey maah waa asxaaba caqabati tabuuk oo kuwii waqtiyaalka nebiga doonay alayh salaatu wasalaam qaala faqaala lahu lqowmu raggiiba waxay ku yidhahdeen xudayfa ku yidhaaheen akbirhu id sa'alak u warran waa kol hadduu ku su-aalay ilan xudayfa waxaa lagu yaqaanay inuu munaafiqiinta nebiga alayh salatu salaam ahyaantooda u sheegay oo magacyadooda u yaqaano qaala kunnaa nukhbaru anahum arbacata cashar inay afar iyo toban ahaayeen baa naloo sheegi jiray fain kunta minhum haddaad ka mid tahay faqad kaana alqowmu hamsata cashar shan iyo toban bay raggu ahaayeen faashhadu billaah allah waxaan ku dhaartay ana اtnaya cashara minhum labiyo toban ka mid eh, xarbun lilahi walirasuulihi fi lxayaati اdunya wa yowma yaquumu lashhaad inay ilaahay iyo rasuulkiisaba dagaal ku yihiin yani col ay ku yihiin noloshan soke nolosha addunyaad iyo maalinta ay markhaati u kici doonaba yani maalinta qiyaamaha wey wacadara alaaatan saddexna ilaah u cudur qaaluu yidhaaheen maa samicnaa munaadiya rasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay qofkii uu amray ee dhawaaqay eeyaanu qofna soo marin ilaa rasuulka ilaah meesha u ka baxay yidhi ma aanaan maqlaynin dhawaaqiisii walaa calimnaa bima araada alqowm raggan waxay u dan lahayna ma aanaan oyn markaan soo raacanay waqad kaana fii xara waqad kaana fii xaratin famarka xaradana marka waxaa la yidhaha dhulka dhagxanta madmadow leh ayaa la yidhaahaa fa qaala markaas wuxuu yidhi nebiga alayhi salaatu wasalaam ina alma'a qaliilun falaa yasbiqnii ilayhi axadun qofna yaanu iiga horaynin aynu tabuuk goyaan aynu tabuuk markii la gaadho biyuhu waa yar yihiine qofna yaanu taabanin anaga hortay inuu wuxuu rabaa nebiga alayhi salatu slam uu ku duceeyo marka ilaah barakeeyo markaasuu qofnaas iyaanu sii taabanin fawajada qowman qad sabaquuhu niman ugu horreeyey ayuu arkay nebiga alayhi salaatu wasalaam oo biyihii seeta asaa dhaansaday falacanahum yowma waa nacladay nebiga alayhi salatu slam maalinta iyada baabu mathalu lmunaafiq kashaati alcaa'ira bayna alhanamayn almutaradida bayna alhanamayn neef ariyo laba ari u dhexeeya kolba midku sii cararaya taasuu la yahay qofka munaafiqu dhanna ma raacsanaa gaaladii iyo mu'miniinta midna ma raacsana daahirkana mu'miniintu kala jira baatinkana gaaladu kala jira can ibni cumara radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alay wasalam mathalu lmunaafiqi kashaati alcaa'ira bayna alhanamayn almutaradida bayna alhanamayn taciiru ilaa hadihi alghanami mara wa ilaa haadihi maratan kuwanayd mar usii usii ciyaysaa oo kusii cararaysaa marra kuwan kada kusii cararaysaa sidaasuu marka munaafiquuna u yahay baabu bacثi الriixi الshadiidati limowti الmunaafiq can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اla alay slm qadima min safar safar buu ka soo noqday nebiga alayh الsalaatu wasalaam falama kana qurba almadiina haajad riixun shadiida takaadu an tadfina araakib waxaa kacday dabayl xoog lahoo u dhow inay qofka awrkiisii fushan ciidda ku rogto oy ay aasto xooggeeda iyo boorkay kicinayso fazacama ana rasuula اllahi sal zacama yani qaala wuxuu yidhi jaabir uu sheegay ana rasuula اllahi sala اla alay slam qaal bucitat hadihi الriixu limowti munaafiq qof munaafiq oo dhintay geeridiisa ayaa muxuaha riishantada loo soo diray falamaa qadima almadiina madiina markuu yimid idaa munaafiqun cadiimu min almunaafiqiin qad maat waxaan ogaanay marka qof munaafiq oo weyn oo munaafiqnimada aada ugu weynaayo inuu dhintay marka qofka munaafiqa dhimaanshihiisa sababteeda dabashaasu la kacday nabiga alay sala slam baabu shidati cadaabi almunaafiqi ywma alqiyaama can salamata bni اlakwa'i radia allahu canhu qaala cudnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam rajula mawcuuka mawcuukan yani mariidan maxmuuman nin la qandhinayo yaan booqanay anagoo rasuulka ilahay la jira qaala fawadactu yadii calayhi gacantaydaan saaray ninka isaga faqultu markaasaan waxaan wallaahi maa ra'aytuka alyawmi rajulan ashadda xara wallahi maanta oo kale maan arag nin ka kulul ninkaas u kullihi oo kale weligay maanta maan arag ninkii baan kaartoo markaasaan waxaan idhi bule kuleelkiisii markaan la yaabay ayaan waxaan idhi weligay maanta oo kale maana arag nin sidan talo u kulul maana arag fa qaala nabiyu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi alaa ukhbirukum biashaddi xarin minhu ku ka kulayl daran ma idiin sheegaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ninkan kada ku ka kulayl badan ma idiin sheegaa haadayni kaarajulayn araakibayn almuqfiin labadaa nin ee fuushanee sii socota kuwaasa ka kula diran lirajulayni xiina min asxaabi asxaabtiisa ka mid ah ayuu nebiga alay sala slam sidaas kuwa maalinta qiyaamaha kulaylka lagu shidi doono yaa kuleylka kan haya ka daran kuleylka waxba dhima leh baabun fii nabdi اlardi almunaafiqa almurtada wa tarkihi manbuda can anas bni malik radi allahu canhu qaala kaana mina rajulu min bani najaar annaga banu najaara nin baa naga mid ahaa qad qar'a albaqara wa aala cimraan baqara iyo aali cimraan iyo xifdiyey qur-aan badan xifdiyey wa kaana yaktub ila rasuuli illahi sala alla alay slm rasuulka ilahi buu u qori jiray waxyigii u qori jiray faintalaqa haariban xataa laxiqa biahli lkitaab wuu cararay oo rasuulka ilahi buu ka cararay oo wuu ridoobay ilaa uu ahlu kitaabka u tegay yahuuddii iyo nasaaradii u tegey qaala farafacuuhu waa darajeeyeen hore kor bay u qaadeen waa soo dhaweeyeen waa darajeeyeen qaaluu hada kana yaktubu limuxamedin sala allahu alay slam fa ucjibuu bihi ninkanu maxamed buu u qori jiray qoraagiisii weeyaan bay dhahan waa ka soo cararay diintaydu soo doortayo markaasay wanaajiyeen oo cajab geliye famaa labisa anqasama allahu cunuqahu fiihim ilaahay qoortiisa inuu jebiyey oo yani uu ku dhex dhintay iyagii baanu ka zuulin faxafaruu lahu fawaarawhu god bay u qodeenoo waa asfireen yani waa xabaaleen faasbaxat alardu qad nabadathu calaa wajhiha dhulkiiba waxay badisay iyadoo oo kusoo tuurtay dusheeda kusoo tuurtay qabriga kusoo tuurtay uma caaduu waa ku noqdeen faxafaruu lahu way u qodeen fawaarawhu way astureen haddana faasbaxat alardu qad nabadathu calaa wajhiha uma caaduu faxafaruu lahu fawaarowhu faasbaxat alardu qad nabadatu على wajhiha fatarakuuhu mambuudan yani matruuxan calaa wajhi lard way iskaga tageen marka markay ogaadeen intii hore waxay moodayeen inay nebiga alay sala sl iyo asxaabtii sidaa u gelayaanoo intay muxuaha dad u dhex jiro oo nebiga uu soo dirsaday oo meeshoodan joogaayo ay habeenkii faagayaan oo soo bixinayaan markay marka ogaadeen xaqiiqadiisa ogaadeen uu ficil ilaahi yahay iska daayeen oo isagoo qala alxaafiظu cabdاlcaظiim اlmundiriyu raximah اllahu taعaalى kitaabu صifati اlqiyaama yowma alqiyaamaha tilmaantiisii baabun yaqbid allahu اlarda ywma alqiyaamة wالsamaawaatu maطwiyaat biyamiinihi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku ilaahay wuxuu yidhi yadwi illaahu caza wajalla ilaah waa duubi doonaa asamaawaati dhula cirarku ilaah duubi doonaa yowma alqiyaama uma ya'huduhunna wuxuu ku qaadi doonaa biyadihi lyumnaa gacantiisa midigta ah ayuu ku qaadi doonaa cirarka oo dhan oo isku duuban uma yaquulu markaas wuxuu dhihi doonaa ana almalik ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun saasuu dhihi doonaa ana almalik anaa boqor ah haween ku isweynaysiin jiray haween ku iskibirsiin jiray maxaa hayaan yani maanta midka ka ayb uma yatwi illaahu alarda ilaahna dhulkuu duubi doonaa toddobaa dhulkuu duubi doonaa bishimaalihi bidixdiisa uma yaquulu markaasuu dhihi doonaa ana almaliku ayna aljabbaaruuna ayna almutakabiruun siduu samadii yidhi oo kale buu dhihi doonaa gacantiisa kale intuu dholalkao dhan oo isku duban ku qaado yuu dhihi doonaa anaa boqorkiia awey kuwii muxuu ahay iskibirsiin jiray kuwii isweynaysiin jiray awey baabu fii sifati اlardi ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha dhulku sida ay noqon doonto can sahl bni sacdin radia allahu canhuma sahl bni sacd isagii iyo aabihiiba waa laba saxaabi hadda kahorba waxaan soo sheeg qabnay in aabihi aanu saxaabi ahayn amka aabihina waa saxaabi markaan raajinayna kitaabu lisaaba fi tamyiiz saxaabi lilxaafid ibni xajar waa aabihiina sacd ibni malik baleynasna waa saxaabi marka can sahl bni sacdin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yuxsharu nnaasu dadka waa la soo ururin doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha lasoo ururin doonaa calaa ardin baydaa'a dhul cad ayaa lagu soo ururin doonaa ciiddiisu ay cad cafraa cafraana waa bimacnaa bayda oo isla macno dhul cad baa lagu soo ruri doonaa oo caddaankiisaas wax midaba oo kale aanu tarrixin ka qursatin naqiyi xabbad rooti ah oo daqiiq saafi laga sameeyey oo kale midabkeeda annaqiy waa daqiiqda saafiga ahee bunsho iyo waxba aynu ku dhex jirin baa naqiyi la yidhaahaa marka kibis xabbad kibisahoo laga dubay bur saafi ah oo cadaankiis midabkiisa oo kale iyada oo leh dhulle ayaa lagu soo ururin doonaa dadka laysa fiiha calamun calaamo aanay lahayn liaxadin qofna qofna wuxuu ku tilmaansado iyo qof goos uga badan yahay iyo qof guri uga dhisan yahay waxba aan lahayn dhul isku bixisa oo midabkiisu uu cad yahay isku wada midab ah dhulkaas weya dhulka lagu soo ururin doono dadka muxuua qiyaama laisugu keeni doono ee saahira ilahna uu ku magacaabay faidahum bisaahira baabun yubcasu kullu cabdin calaa maa maat calaa maa maata calayhi qof waliba kayfyadii uu ku dhintay isagoo abaa la keeni doonaa sidii uu ku dhintay xagga caqiidada iyo wixii cibaadadana siduu uu ku dhintay isagoo abaa lagu keeni doona kii muslim ku dhintay kii gaalnimo ku dhintay kii tuugnimo ku dhintay kii salaad ku dhex dhintay hay-adana qof waliba siduu ahaa u dhintay siduu ahaa baa lagu keeni doonaa kii isagoo wayse qabay wayse qabkii ku dhintay kii isagoo sujuudsanaa ku dhintay kii isagoo shahiid aha dhiigi ka da-ayo qofba sidii uu ahaa baa lagu keenaya عن جابر قال سمعت رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل cabd qof walbaba waxaa lagu soo bixin doonaa qabriga lagaga soo saari doonaa calىa maa maata عalayhi sidii uu ku dhintay kayfiyadii markuu dhimanayay kayfiyaduu ahaa isagoo ah ayaa la keeni doona qof walba qabriga laga soo saari doona marka qof waliba waa inuu ku dadaalo inuu had iyo goor calaa akmali axwaalihi inuu ahaado waabka ibnu cabaas uu kula dardaarmi jiray talaamiiddiisa mujaahid iyo kolkaad seexanaysaan waysaqab ku seexda ayuu odhan jiray waxaan maqlay in qof waliba siduu ku dhintay lagu soo bixin doonee warna waxaa suurooda kolka inaad hurdadaas nafti kaaga tagtana kuusoo noqonin marka adoo waysaqaba tahaara haddaad ku seexato oo tahaarada nafti kaaga tagto adaga oo muxuu ahay dahaaradii nuurkeedii oo lagu garanayo inaad dahaaro ku dhimatay yaa lagu keeni doonaa baabu lbacthi cala alacmaal isooridda laysku soo saarayo dadka lagu soo bixin doono acmaashoodii acmaasha ay ku dhinteen can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yaquul idaa araada allahu biqowmin cadaaban asaaba alcadaabu man kaana fiihim ilaahay hadduu qolo la doono inuu cadaabo hadduu yani uu ku cadaabo oo baabi'iyo si dadkii khasfigii iyo duufaanadii iyo cudurrada xunxun iyo waxyaalahaas dad dembigoodii uu batay qultu ilaah inuu cadaabo adduunka ku cadaabo yani uu halaago ilaah uu doono cadaabkaas waa ku dha waa ku dhacayaa oo waa saamaynaya waa shamlinaya inta saalixiinta ee ku jirta kolay ku tahay in dembiga iyagu aan uma yubcauuna kolkaasaa waxaa lagu soo bixin doonaa cala acmaalihim amladooda ah, aakhare markii la gaadho qof walba camalkiisii yaa lagu soo saari doona laakiin muxuu eh, ahay halaagaas dunyawiga ahe eh, caamka ah weli dadkao dhan waa gudagalayaan sidii xadiidkii dadkii dhulka lala goyn jiray jeeshka kacbada kusoo duulaya oo dhulka lala goynayo kolkuu nebigu alayhi salaatu wasalaam ka warramay nabiga eh, haweenkiisii marka muddada ay weydiisay oo yidhahan dadka iskaga dhex jira ee ujaradooda iyo dadka ka ganacsanaya iskaga dhex jira iyagoo waxba kaga jirana see loola goynayaa buu wuxuu yidhi kulligood waa lala goynayaa haddana niyadooda qof walba niyadiisa lagu soo saari doono marka cadaabka dunyawigii caam weeyaan isagu oo qofkii dembigaa sameeyey qofkaan samayninba waa cammimayaa halaagyada ilaahay ummadaha uu ku rogayo dunuubta ay kolkay ku badato ilahay kusoo rogayo inta dembigaan wax kaga jirinna lugtaa waa ku dhimanayaan laakiin hadhow qiyaamaha marka lasoo bixin doono ee qof walba camalkiisu in lagula xisaabtamayo darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh